رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وحودون يا ليطهركم إنو إذن طهروا هي وليتم inuu ku dhammaystiro nicmatahu nimcadiisa calaykum korkiina lacallakum tashkuruuna inaad shukrisaan ayaad mudan tihiin wa abi hurayrata qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allah maqlay yaquul asagoo dhahaya ina ummatii ummaddayda yudcawna waa loo wacaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ghuran ayagoo weji cadcad oo muxajiniin xubnahana ka cadcad waa min aathaari alwuduu'i waa waysaqaadka raadkiisa faman istadaaca qofkii kari kara oo minkum adinka idinka mid ah an yutiila inuu dheeraysta guratahu berirtiisii wajicadaantiisa falyafcal ha sameeyo muttafaqun calayhi oo waysaqaadka wanaagga lagu helaayo wa canhu waa abuu hurayra qaale wuxuu yidhi samictu khaliili saaxiibkay ayaan ka maqlay sala nebiguu ula jeedaa yaquul asagoo dhahaya tabluqu way gaartaa alxilyatu qoraxda waxaa loo gaarsiiyaa min almu'min qofka mu'minkaa xayfu yabluqu alwuduu'u meesha uu wasqaadku gaarsiiyo wisqaadka meesha uu gaarsiiyaa loo gaarsiiyaa qofka mu'minka ah maalinta qiyaamaha dahabka iyo fidada iyo qalinka markaa laysku qurxiyo meel allaala meesha wisqaadka uu gaarsiiyo ayaa markaa loo gaarsiiyaa rawaahu muslim wacan cuثmaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man tawadda'a qofkii weyse qaata oo fa axsana alwuduuca weyseqaad ka wanaajiya kharajat qataayaahu dembiyaalkiisu waxay ka baxayaan min jasadihi jirhkiisa xataa takhruja ilaa ay ka baxda min taxti adfaarihi cijyaalkiisa hoostooda rawaahu muslim wa canhu qaal ra'aytu rasuula allaahi baan arkay sala allahu calayhi wasalam tawada'a u waysqaatay midla wuduu'ii haadaa waysqaadkaygan oo kale u weyse qaatay uma kadibna qaala wuxuu yidhi nebiga man tawada'a qofkii u weyse qaata haakadaa sidaan gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah wa kaanat salaatuhu salaadiisuna waxay u noqonaysaa iyo wa mashyuhu socodkiisa ila almasjidi masaajidka uu u socdana naafilatan ziyaado wax kororsiimo ah oo naafilo ah ayay markaa u noqonaysaa rawaahu muslim wa can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa tawada'a hadduu weyse qaarin ka ah aw ilmu'min waa shaku raawiye ama mumin ka ah oo faqasala uu dhaqo wajaha wejigiisa kharaja waxaa ka baxaya min wajhi wejigiisa kullu khatii'atin gaf walba nadara ilayha uu ku fiiriyey xaggeeda bicaynayhi labadiisa indhood maca almaa'i bay la baxaan biyaha micigooda aw amase maca aaqil qatari ilmaa'i dhibicda ugu dambaysa ee biyaha fa idaa qasala hadduu dhaqa addoonku wadayhi labadiisa gacmood kharaja min wadayhi gacmihiisa xaggooda waxaa ka baxa kullu khatii'atin gafi walba kaana badashatha uu ku qabtay yadaahu gacmihiisa maca almaa'i bay la baxaan biyaha micigooda aw maca aakhiri qadri ilmaa'i ama dibicda ugu dambaysa ee biyaha ay markaa la baxayaan waa mar allaala markuu gacmihiisa dhaqo fa idaa ghasala rijlayhi labadii salligood markuu dhaqana kharajat kullu khatii'atin dembi walba ayaa baxa mashathaa oo kula socday rijlaahu labadii salligood maca almaa'i bay la baxaan biyaha micigooda aw maca aakhiri qadri almaa'i ama dhibicda ugu dambaysa ee biyaha xataa yakhruja naqiyan ilaa uu ka soo baxo asagoo saafi ka ah min aldunuubi dembiyaalka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam ayaa ata almaqbarata wuxuu yimid qubuurihi faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato assalaamu calaykum ayuu yidhi daara qowmin mu'miniin daarta qoomkaa mu'miniinta ahoo wa inaa anagu in shaa allah haddii ilaahay yidhaahdo bikum idinka laaxiquuna ilaayo idinka daba imaanaya ayaa mar idinka daba imaanaya ayaan nahay wadidtu waxaan jeclaystay anna annagu qad ra'aynaa inaan aragnaduu buu dhahay nebiga ikhwaananaa walaalahayn qaaluu waxay dhaheen saxaabadii awalasnaa ikhwaanak walaalahaa manihin miya annaka yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu yidhi nebiga antum asxaabii idinka asxaabtaydiidaa tihiin wa ikhwaanunaa walaalaheenna alladiina kuwii waayo lam ya'tuu bacdu aan weli imaanin qaaluu waxay dhaheen kayfa tacrifu see ku aqoonsanaysaa man lam ya'ti bacd qofaan weli imaanin oo min ummatika ummadaada ka mid ah yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu yidhi ara'ayta waxaad iiga warantaa low haddii ana rajulan nin lahu uu leeyahay khaylun fardo qurun weji cadcad ah muxajala qoobadkana ka cadcad oo bayna dahray khaylin fardo dhexdooda ku jira duhmin duhmin aad u madmadow fardo madmadow ayaa waxaa ku jira hal farasoo wejigiisana cad yahay qoobabkana ka cadcad alaa yacrifu khaylahu faraskiisa soo kama aqoonsan karo qaaluu waxay dhaheen balaahaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi fainahum ya'tuuna ayagu way imaanayaan maalinta aakhiro ghuran muxajaliina ayagoo wejigii qoobab kale ka cadcad min alwuduu'i wasqaadka xaggiisa wa ana faraquhum anigana ceelaliyow ayaan u ahay cala alxawdi dabka dushiisa rawaahu muslim faradka waxaa loola jeedaa horumare xoolaha marka barka loo sii wado oo la rabo biyo in soo siiyo intaan la wadin baa qof la horumariyaa sahan ah wuxuu usii diyaari sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alaa adullukum ma idin tusiyaa calaa maa yamxu allaahu wuxuu ilaahay ku tirtira bihi kaa alqataayaa dafafka wayarfacu bihi darajaati darajooyinkana uu ku kor qaado qaaluu waxay dhaheen baraa yaa rasuul allah haa rasuulkii allow la tusi qaala wuxuuhi isbaaqu lwuduu'i waysaqaadka oo lagu faajofaajoona waayo cala lmakaarihi xilliga karaahadu ay jirto oo wakhtiga qabowgu jiro oo si fiican loo waysqaato wa kasratu alkhuta tallaabo qaadka oo loo badiyo ila almasaajidi masaajidada iyo intidaaru asalaati salaad oo lagu sugo bacda asalaati salaad kale kadib fadalikun alribaatu kaasi ribaad waay macnaha waa xirxirnaansho goobaha khayrka lagu xirnaado fadalikum alribaat rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ribaadka macnaha waa marrabo asalka sidiisaba waa xabsi shay lagu xabisnaado marka qofka mafsadiisa uu taaco alla ku xabiso taasaa loola jeedaa isbiruu wasaabiruu waraabituu waa meesha ilaahay ka yidhi wa can alashcariyi qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi altuhuuru nadaafadu shadru liimaani waa bar iimaanka ka mid ah nadaafaddu waa qayb iimaanka ka mid ah ama adtuhuuru bay dhaheen waysaqaadku shadrul iimaan oo iimaanka markaa salaada laga dhigo bar salaada ka mid ah waaye ama tahaar ama nadaafadda sideedaba waa iimaanka muskiisa rawaahu muslim waqad sabaqa wuu noo soo hormaray xadiiska butuulihii asagoo dheer fii baabi asabr wa fi lbaari baabka dhuwaysqaadka fadligiisa xadiidu camar ibni cabasata xadiidkii camar ibni cabasa munaasab ku ahaa asaabiqu kaasoo noogu soo hormaray fii aakhiri baabi raja baabu raja aakhirkiisa markaan maraynay wahuwa xadiidun cadiim waana xadiid weyn mushtamilun kulminaaya calaa jumalin min alkhayraat jumalooyin iyo waxyaabo badan oo khayraadka ka mid ah wa can cumar bni alkhataab can ilnabiyi qaala wuxuu dhahay nebiga maa minkum idinka mid ma aha min axadin axad yatawada'u wayse qaatay oo e, e, e, fa yudliqu aw fa yusbiqu waa isku macno ku xeel dheeraaday alwuduu'a wayse qaadka macnahaan xubnaha meelna ka tagin uma kadib qaala yidhi ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah ilaahay mooyey alxaqnimo lagu caabudo inuusan jirin waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn wa ana muxammadan ashhadu waxaan kaloo qirayaa ana muxammadan nebi muxammedna cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisii rasuulkiisa uu yahay intaa qofkii dhahaa ilaa futixad lahu waxaa loo furaa abwaabu ljannati athanaaniyatu jannada albaabihiina sideedka ah yadkhulu wuxuu ka galaa min ayuha shaa'a mid allaala midkuu doono rawahu muslim wazaada tirmidi wuxuu ku ziyaadiyey allaahuma jacalnii min altawaabiina wajacalnii min almutatahhiriin ilaahayou kuwa tawaabiintoo towbakeen ka badan igala mid dhig oo igu dar waa mutatahhiriinta istahirana ilaahu iga mid dhig baabu fadli aadaan aadaanka fadliga uu leeyahay buu baab u yahay wa can abi hurayra ana rasuul allah rasuulkii alla qaale wuxuu yihi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nnidaa aadaanka fadliga ku jira iyo wasafi alwal safka koowaad uma kabacdi lam yajiduu aysan helin ilaa an yastahimuu calayhi inay u qoryo tuurtaan maahane lastahamuu calayhi way u qoryo tuuran lahaayeen walow yaclamuuna dadku hadday ogaan lahaayeen ma fi tahjiiri tahjiirka fadliga ku jira macnaha dhaqsaha waa tabkiirka oo salaada dhaqso la aado amase xilliga duhurka lastabaquu ilayhi way u degdegi lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen dadka maa fi lcatamati geelmaalka salaada lagu magacaabo iyo wasubxi salaada subax fadliga ku jirana la aatawhuma way tegi lahaayeenna way imaan lahaayeen walow xadwan gurguurashada ku yimaadiine catamada waa salaada cishaa'iga loola jeedaa salaada cisha iyo salaada subax fadligahuma way xaadiri lahaayeen oo way ka soo qaybgeli lahaayeen walow xadwan gurguurashada ku yimaadiine catamada xilliga geelmaalka saa darteed baa rasuulku wuxuu yidhi baa la yidhi salaadda cishaa'iga yaysan acraabta idinkaga dheeraynin ooyay idinkaga qaalib noqonin catamay dhahaan ee idinka catamaha dhihina hadduu rasuulku wax diido haddana asaga uu dhaho waa nahyi jaa'is ahaa la yidhaahdaa waa laga fiican yahay laakiin xaaraan ma aha wacan mucaawiya radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi baan maqlay yaquul asagoo dhahaya almu'adinuuna dadka aadaana atwalu nnaasi waa dadka ugu dhaadheer acdaaqan xagga qooraha yowma alqiyaamati ayagaa ugu qoordheer maalinta aakhiro rawaahu muslim maxaa laga wadaa waxaa dhici karta in loola jeedo dadka way dididayaan maalinta qiyaamo saa darteed si uudka uusan u gaarin yaa yaacrabin xagga acmaaqda ayagaa ugu dheedhar waxaa loola jeedaa hilowqadka iyo uhankaltaagga jannada rawaahu muslim wa can cabdulaahi bni cabdiraxmaan bin abi sacata ana abi saciid alqudri qaala lahu wuxuu ku yidhi inii anigu araaka waan ku arkaa tuxibu alghanama ariga inaad jeceshahay iyo albaadiyata baadiyaha fa idaa kunta haddii aad tahay fii hanamika ee arigaaga aw amase fii baadiyatika baadiyahaaga oo faadanta lisalaati salaadda aad u aadaamayso farfac sawtaka codkaaga kor ugu qaad bilnidaa'i aadaanka fainnahu maxaa yeele laa yasmacu ma maqlo mida sawti lmu'adini qofka mu'adinka ah sawtkiisa fogaantiisa jinnun jinni ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shay shayna ma maqlo ilaa shahida lahu walumam yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo qaala abuu saciid wuxuu yihi samictuhu anaa ka maqlay taa min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rawaahu albukhaariyan wa can abi hurayra qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi idaa nuudiya bisalaati haddii salaada loo dhawaaqo adbara shaytaanu shaytaanku wuu carara oo wuu jeediyaa lahu duraaqun asagoo duraad sii bixinaya duraadku waa aaryada gabaal ka timaada asoo sii deynayo sii cararaa intaa wuxuu diidaa inuu aadaanka maqlo xataa laa yasmaca ata'yiin ilaa uu aadaanka maqli waayo faidaa qudiya alnidaa aadaanka marka la dhammeeyana aqbaluu imaanaa haddana xataa idaa fuwida ilaa la aqima lisalaati salaada adbar haddana yusiidu jeedina xataa idaa qudiya ilaa la dhameeyo attafawwidu aqimitaankii aqbala haddana waa imaanayaa xataa yakhtura ilaa uu kala dhex galo bayna almar almargala sheekuu ku waaweelinayaa yaquul wuxuu leeyahay idkur kada waxaa xusuuso yadkur kada waxaa xusuuso limaa lam yadkur min qablu wuxuusan horay u xasuusnayn yuu qofku xasuusina xataa yadilla rajul ilaa ninku uu ahaada naagtuna waa lamido maa yadrii mid kale ogaan waayo kam sallaa meeqaa tukatay saddexa mase afar muttafaqun calayh attafwiid aliqaama aqimitaankaa loola jeedaa wacan cabdullaahi bni camr ibni caas radia allaahu canhuma annahu samica rasuula allahi buu maqlay yaquul asagoo dhahay idaa samictum innidaa aadaanka haddaad maqashaan faquuluu dhaha midla maa yaquul mu'adinku wuxuu dhahayoo kale wuxuu dhaho ka daba dhaha uma kabacdi salluu calaya igu salliya fainnahu maxaa yeelay man sallaa calaya qofkii korkayga ku salliya salaatan salaad waa hal salli sala allahu calayhi biha cashara toban buu ilaahay ku salliyaa uma bacdina sal allaha lii ilaahay ii weydiiyey alwasiilata wasiilo wasiilo ii gaarsiin waa darajo saree fa inahaa taasi manzilatun waa mansilad waa darajo oo fi ljannati jannada dhexdeeda ku taala laa tanbaqi laa yanbaqii aysan u habboonin inuu helo ilaa licabdin hal addoon maahane oo min cibaadillaahi addoommada alla ka mid ah hal darajo oo saree jannada ka mid ahaa jirta addoommada ilaahay hal qof oo ka mid ahaa iska leh ani ii weydiiya wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna ana huwa inaan addoonkaas aniga noqdee faman sa'ala liya alwasiila qofkii wasiilo ilaahay ii weydiiya xallad lahu shafaacatu shafaaca u xalaal noqotaye wasiirada habka loogu weydiinayna waynoo imaan doontaayo allaahuma rabba haadihi dacwati taama waaye rawaahu muslim wa abi saciid alqudriy ana rasuul aadaanka haddaad maqashaan faquuluu iraahda oo dhaha kamaa yaquulu almu'adinu qofka mu'adinka wuxuu dhahaayo ilaa xaya calataynka maahane xayi cala asalaax xayi cala alfalaax labadaana waxaa lagu bedelayaa laa xawla walaa quwata ila billah muttafaqun calayh wa jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nnidaa markuu aadaanka maqlo allaahuma ilaahayow rabba haadihi dacwati dacwadan ee tan ah rabbigii lahay dacwadaa attaamati ee dhammaystiran ee taanka ah iyo wasalaatu alqaa'imati salaadan qumaysay hadda la tukanayo rabbigii lahaayow aati sii muxammadan nebi muxamed alwasiilata wasiilo ii gaarsiin iyo walfadiilata fadlina sii wada cadhu soo bixi maqaaman maxmuudan maqaam iyo boos la mahdiyo alladii kaasoo wacadtow aad u ballan qaaday qofkiisaa yidhaahdaa xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaama shafaacadayda ayaa u sugnaatuu helayaa maalinta qiyaamo rawaahu albukhaariyu waa meesha ilaah ka wa min alleyl fatahajud bihi naafilatan laka casaa an yabcafaka rabuka maqaaman maxmuuda habeenkii gobol ka mid ah tahajud samay oo tuko naafilo iyo ziyaaday kuu tahay rasuulkii allow rabbina wuxuu xaqiiqa ku yahay inuu kuu soo saaro maqaam maxmuud ah wacan saciid wacan sacd ibna waqaasim anahu qaala wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu almu'adina qofkii inuusan alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa jirin keligii xaal uu yahay shirkina maaha wa ana muxammadan muxamedna cabduhu waa adoonkiisii rasuuluhu rasuulkiisa qofkii intaa yidhaahda kula daro oo dhaa haddaba radiitu billaahi rabban baa rabbinimo raali uga noqday wabimuxammadin rasuulan nebi muxamedna rasuulnimo walislaami diinan gufira lahu dembu dembigiisaa loo dhaafaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariye wa anas qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi adducaa'u baryaha iyo tuugmada ilaahay la tuugo laa yuraddu lama soo celiyo bayna alaadaani iyo waaliqaamati aadaanka iyo aqimka inta u dhaxaysa rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan baryaha ilaahay bari la baryo tuugmada ilaahay la tuugo aadaankii aqimka inta u dhaxaysa ilaahay wuu aqbalaa mana la soo celiyo macnaha waxay ka mid tahay baa loola jeedaa awqaadda iyo wakhtiyaalka ducada la ajiibo baabu fadlis geli doonaa haddii rabbi idmo salaadaha shanta ah ama salaadaha la tukado fadliga ay markaa leeyihiin wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam